bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm wbaarak عlى nabiyina muxamed wعlى aalihi وصaxbihi أجmaciin waxaan kusoo jirnay manduumadii ahayd manduumaة اlbayquniya qaala الnaadimu raximah اllahu taعaalى wاlfardu ma qayadth bثiqaة أw jamci أw qasri عlى riwaayة wma bcilaة غamuudi أw khafى mucallal cindahm qad curifa wdu اkhtilaafi sanadi aw matni mudarib cinda uhayli اlfani wاlmudrajaat fi اlxadiiثi ma atat min bacdi alfaadi الruwaati اtasalat wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wاlfardu xadiidka fardiga la yidhaahdo maa xadiidkii weeye qayadtahu aad ku qaydo bihiqatin hiqa aad ku qaydo aw jamcin aad ku qaydo aw maa qayadtahu waa xadiidka aad ku qaydo bijamaacatin jamaaco aw qasrin calaa riwaaya aw qayadtahu ama aad ku qaydo biiqtisaarin calaa riwaayati raawin yacni inuu soo wariyey raawi calaa riwaayati raawin mucayan raawi mucayana riwaayadiisa kaad ku qaydo weeyaan halkan wuxuu kaga hadlayaa sheikhu raximah ullah xadiidka loo yaqaano alfard kelmadda alfard xagga luqada waxaa loo yaqaanaa alwitru ayaa la yidhaahdaa alfard xagga isilaaxana waa siduu sheikhu noo sheegay waa xadiidka uu la infiraaday raawi waaxid ah oo xadiidka uu la infiraaday raawi waaxid ah infiraadkaasi yani mowdic kastooo sanadka ah yani ha noqdo waxaa la odhanayaa waa xadiiثun fard an yanfarida biriwaayatihi raawin waaxid fii أyi mowdici min الsanad waqaca الtafarud waa inuu la tafarudo xadiidka warinta xadiidkaasi raawi mowdic kasta oo uu ka dhacayo tafarudkaas waa la qaybiyaa fardiga waxaa loo qaybiyaa fardi mulaq ah iyo fardi nisbiya loo qaybiyaa fardun mulaq wa fardun nisbi fardiga mulaqa wuxuu noqonayaa tafarudku haddii uu dhaco yani jihada saxaabiga xagga saxaabigu hadduu dhaco tafarudku maala xadiikii hal saxaabi baa nebi maxamed ka wariyey calayhi salaatu wasalaam waxay u yaqaanaan fardun mulaq bay yidhaahdaan tusaalihiisuna waa xadiidka cumar bnu khaaab oo ku sugan fii awali اlbukhaari bukhaariga awalkiisa ku sugan inama alacmaalu biاniyaat waxaa nebiga ka cumar waxaa ka wariyey yani hal nin wahaakada yani ninka ka sii warinaya yani mid buu noqonayaa kan afaraad yani waa nin keligiis ninka afaraad baa waxaa ka sii wariyey rag fara badan kaasoo kale waxay u yaqaanaan fardun mutlaq waa haddii xaggii saxaabigu oo tafarudku hadduu labaad waxaa loo yaqaanaa fardun nisbi baa la fardu nisbi waana midka sheekhu marka uu tilmaamayo wey fardiga nisbiga aqsaam buu yeelanayaa aqsaamtiisa waxaa ka mida sheekhu midka inoo sheega uu yidhi maa qayadtahu biiqatin waa xadiidka lagu qayday yani iqo oo la odhanayo lam yarwi hada alxadiid iqat ila fulaan xadiidkan ma soo warin wax iqa ah ilaa hebel mooyaane tusaalihiis wuxuu noqonayaa xadiidka nebigu sal اllahu alay wasalam kaana yaqra'u fi اladxى kaana yaqra'u fi اladxى wاlfiطri biqaaf wاqtarabat الsaaca xadiidkaasi lam yarwihi iqaة ilaa damra iqa ma soo warin nin iqaa ma soo warin ilaa damra mooyaane marka waa binisbati ilaa iqa marka la eego wax iqa ah ninkaasaa la hayaa marka waa nisbi waa nisbi ayib wuxuu kaloo noqonayaa waana midka sheekhu inoogu sheegay maa qayadtahu biiqatin midka labaad waxa weeyaa nooca labaad oo fardiga nisbiga ah in lagu qaydo xadiidkii warintiisa jamaaco mucayan ah ama beled mucayan ah waana midka sheekhuna yidhi aw jamcin ay maa qayadtahu biriwaayatihi yani calaa jamcin sida in la yidhaahdo lam yarwihi ila ahlu makka lam yarwihi ila ahlu kuufa saalis wuxuu noqonayaa xadiidka fii saxiixi muslim xadiidi caaisha waxay tidhi caaisha radi allahu canha wallaahi ma sallaa rasuulu اllahi sala allahu aleh wasalam cala bnay bayda ila fi lmasjid labadaa inan oo gabadhaasi ay dhashay nebigu kumuusan tukan calayhi salaatu wasalaam masaajidka mooyaane bimacnaa masaajidka in la soo gelin karo janaazadii oo lagu tukan karo ayaa marka xadiidku daliil u yahay xaakim wuxuu yidhi tafarada bihi ahlu lmadiina waxaa la tafaruday xadiidkaas reer madiina marka waxaa kaloo ka mid a ah, yani fardiga nisbigaah in la yidhaahdo hebel kama warin ilaa hebel mooyaane waana midda sheekhuna leeyahay aw jamcin aw qasrin calaa riwaaya aw qasrin calaa riwaaya tusaaladan waxaa u noqonaya xadiid anas nabigu sal اllahu alay wasalam awlama cala safiya bisawiiqin wa tamrin xadiidka ibnu maajah baa yani markaas soo saaray xadiidkaasi sanadka nin la yidhaahdo bakar waxaa ka wariyey lam yarwihi bakrun lam yarwihi can bakrin hayru waa'il kama warin ninka la yidhahdo bakar oo ku sugan fi hada fi sanad alxadiid ila waa'il mooyaane waa'ilna kama warin ila bnu cuyayna ibnu cuyeyne mooyaane marka waxaa lagu qayday raawin muayan raawi mucayana ayaa lagu qayday lam yarwi can fulaan ila fulaan baa la odhanayaa aqsaamtaas ayuu yeelanayaa xadiidka fardiga ah oo nisbiga ah mulaqun wa nisbiyun nisbigii uu sheekhu marka saddexdaas tusaale inooga bixiyey ayb hariibka iyo fardigu hariibkii aan soo marnay iyo fardigana culimada qaar waxay leeyihiin waa isku mid sida alxaafid ibn xajar raximah اllahu tacaala wuxuu odhanayaa liأna alghariiba wاlfarda mutaraadifaani lugatan waاصطilaaxan hariibkii aan soo marnay iyo fardigani waa isku mid xagga luqada iyo agga isilaaxa xagga luqada iyo xagga isilaaxa waa isku mid kadibu marka wuxuu sheegayaa xagga isticmaalka culamaa اlxadiid xagga isticmaalka inuu midba meel u badan yahay xagga isticmaalka sheekhu marka wuxuu yidhi ilaa ana ahla اliصطilaax hayaruu baynahuma min xayثu kahraة اlisticmaal midkan muطlaqa ah oon ku tusaalayna xadiid inama alacmaalu biاniyaat fardi bay ku iطlaaqaan midka kale oo fardiga nisbiga ah oo shaykhu hadda uu saddexa tusaale ka bixiyeyna waxay u isticmaalaan hariib bay yidhaahdaan xagga isticmaalka marka laga warramayo saasay u kala tafriiqiyaan fardigana mutlaqay ku sheegaan yani markaas midka nisbiga ahna fardiga yani midka nisbiga ahna hariib bay ku sheegaan wailaa sheekh wuxuu leeyahay cumuuman min xayu luqa wa xayu isku mid weeyaan wlfardu xadiidka fardiga maa xadii weeye qayadtahu aad ku qayday biiqatin iqo waxaad odhanaysaa tafarada bihi yani lam yarwi bi eh, hada alxadiii iqat ila fulaan xadiidkani wax iqaa ma soo warin ilaa hebel mooyaane marka iqaad ku qayday ood ku koobtay aw jamcin aw maa xadiiu wariqiyatahu aad ku qayday bijamcin ay bijamaacatin min baladin mucayan jamaaco baled mucayana ka mida ah, ayaad ku qayday sida in la yidhaahdo tafarada bihi ahlu lmadiina aw qasrin calaa riwaaya aw qasrin calaa riwaaya aw qayadtahu waxaad ku qayday biiqtisaarin calaa riwaayati raawin mucayan inaad ku koobtay yani raawi mucayana oo aad tiri lam yarwi can fulaan ilaa fulaan hebel kama warin ilaa hebel mooyaane wuxuu sheekhu raximah اllah ma bicilati hamuudin aw khafaa mucalalu cindahumu qad curifa wamaa xadiidka ishtamala koobsaday bicilatin cillo koobsaday ciladaasoo hamuudin ay daati hamuudin u saaxiiba qarsooni cillo qarsooni u saaxiib ah xadiidka koobsaday aw khafaa aw khafiyatin wa khafiyatin cillo khafi ah koobsaday mucalalun mucallal weeye mucalalkaasoo qad curifa la gartay cindahum ay cinda ahli اlxadiid cinda ahli اlmusطalax halkana sheekh wuxuu inoogu sheegaya raximah اllah nooc ka mida nooc anwaacda xadiidka waa xadiidka loo yaqaano alxadii almucallal alxadiid almucallal mucalalku xagga luqada waxaa la yidhaahdaa alshayu aladii asaabahu alcilaة wاlmarad wاlaafa waa hayga almucallal waa shayga waxaa loo yaqaanaa aladii asaabahu alcillatu walmaradu walaafa waa shayga cillo ama xanuun ama aafo ay ku dhacday baa la yidhaahdaa xagga isilaaxa waa sidaa sheekhu inoogu sheegay weeyaan waa xadiidka ay ku sugan tahay cillo qarsoon bicillatin hamuudin aw khafaa awdu bimacnaa waaw weeyaan waana cadfu tafsiir oo hamuudki buu sii fasirayaa waa cillo qarsoon yani xadiikaas waxa loo yaqaan xadiiu mucallal alxadii aladii ulica fiihi calى cilati taqdaxu fii sixatihi maca ana aظaahira salaamata minha waa xadiidka lagu arkay oo lagu taalacday cilo ciladaasoo xadiidka sixadiisa dhaawacaysa iyadoo markaa marka laga eego xadiidka daahirka laga eego wax cilla aysan ka muuqanayn wax cillo ah aysan ka muuqanayn cilladu marka waa inay tahy cilla khafiya haamida waa inay tahy saa darteed ibnu xajar raximah ullah wuxuu yidhi laa yusama alxadiiu almunqaicu maala mucallalan aw macluulan xadiidka munqaica ah oo raawi uu ka dhacsan yahay la odhan mayo eh, mucallal la odhan mayo mucalla la odhan maayo maxaa yeele waa cila iska daahira taasoo kale ah. waa cillo muuqata waxaa la doonayaa cilladu inay tahay cillo qarsoon daahirka marka laga eego xadiidku waa in uu u muuqdaa xadiidkan wax cillaa inaysan ku sugnayn laakiin marka baxka lagu sameeyo waa inay cilladaasi muuqanaysaa cillo laakiin iska daahira sida inqiaacaasoo kale yani markaasi eh, xadiid uu soo wari nin majhuula oo kale yani kuwa noocaasa lama odhanayo axaadiista noocaasa cilo lagu sheegi mayo eh, xadiidka mucalalkana wuxuu ka mid yahay yani noocyada ugu eh, adag marka laga warramayo cilmiga musطalaxa ama cilada lafteedu in la ogaado oo xadiidku inay cillo ku sugan tahay in la ogaado waa shay markaasi aad u adag weeyaan lidalika ibnu salax wuxuu yidhi raximah iclam ana macrifata cilal اlxadiiثi min ajali culuumi اlxadiiثi waadaqiha waxaad ogaataa buu leeyahay inaad barato xadiidka cilooyinkiisa in la barto culuumta xadiidka waa waxay ka mid tahay kuwa ugu waaweyn oo weliba ugu daqiiqsan wa ashrafiha ooguna sharaf badan wa inamaa yaطalicu bidalika ahlu اlxifdi wاlkhibrati wاlfahmi اhaaqib arrinkaa waxaa ogaan kara xadiidka inay cillo ku sugan tahay waxaa ogaan kara nimanka xufaadda ah nimanka khubarada ah oo yani cilmigan ku xeel dheer raggaa un baa ogaan kara kadalika ibnu xajar alcasqalaani wuxuu odhanayaa almucallalu min aqmadi anwaaci culuumi alxadiid mucallalku noocyada xadiidka waa midka ugu qarsooni badan weeyaan ugu qarsoon yani walaa yaquumu bihi ila man razaqahu allahu tacaala fahman haaqiban cid u qumi kartaa ma y jirto oo xadiidka iyo cilooyin ku sugan soo saari kartaa ilaa ilahay qofku ku arsaaqay faham aaqiba mooyaane wa xifdan waasican xifdi ballaaran mooyaane wa macrifatan taammatan bimaraatib aruwaah yacni cid aqoon u leh maraatibta iyo mansilada ay kala joogaan ruwaadu wa malaka qawiya bilasaniidi walmutuun malako iyo awood yani markaa xoog badan leh oo lagu garto yani in loo yaqaan loo garanayo mutuunta xadiidka iyo asaaniiddiisa walihaada lam yatakalam fiihi ila alqaliilu min ahli hada ashan wuxuu sheekhu leeyahay raximah allahu cilmiga cilalka kama hadlin ilaa rag kooban mooyaane kadib wuxuu tilmaamay sida cali bnu madiini oo kale shaykhu lbukhaari axmed bnu xambal oo kale albukhaari yacquub ibn abi shayba abi xaatim abi zurca daar alquطni raggaasa ah ku caanbaxay yani fannigaas marka fannigu eh, in la ogaado cilalka ku sugan xadiidku waxay noqonaysaa yani fanni markaasi aad u adag oo u baahan yani nin markaasi cidda soo saari karta ogaan karta yani waa cid aqoon u leh fannigan oo markaasi sida raggaasoo kale gaaray martabada ay gaareen oo kale eh, xadiidka mucalalka ama alxadii lmucal wuxuu leeyahay aqsaam buu leeyahay ciladu axyaanan waxay dhacaysaa matniga xadiidka axyaanana waxay dhacaysaa sanadka xadiidka cilada isnaadka gashay waxaa ka mida ah tusaale u noqon kara sida maalan xadiid mursal ah oo yani taabicigu nebigu u kor yeelayo calayhi salaatu wasalaam in markaasi laga dhigo mawsuul wuxuu soo gudagelayaa min anwaaci almucallal buu soo gudagelayaa waxaa ka mida ah xadiid mawquuf ahaa oo ku joogay saxaabiga in nebiga laga wariyo calayhi salaatu wasalaam waxay ka mid noqonaysaa min anwaac alxadiid almucall ayuu soo gudagelayaa noocyada noo imaan doona yani daraajka iyo tadliiska iyo noocyadaasi yani waxay soo gudagelayaan aqsaamta xadiidka yani markaasi mucalkay soo gudagelayaan tusaale waxaa ka mid ah xadiidka kaana الnabiyu sal اllahu alيه wasalam yaqbal اlhadiyata wayuhiibu calayha min xadii caaisha imaam bukhaari baa soo saaray cilmadu waxay yidhahdeen xadiikaasi sheekha la ciisa ibnu yuusuf ciisa ibnu yunus ayaa wasliyey akarku ruwaaduna mursal bay markaasi ku soo saareen waxay soo wariyeen isagoo mursal ah oo taabicu uu kor yeelayo laakiin sheekha la ciisa ibnu yunus ayaa wasliyey oo ka dhigay ila nabiyi sal allah aleh wasalam inuu mutasil yahay marka waa min anwaaci alxadii almucal ayuu ka mid noqonaya seebaa lagu ogaan karaa xadiiku inay cillo ku sugan tahay waxaa lagu ogaan karaa in xadiika uruqdiiso dhan la jamciyo uruqda xadiikan uu ku yimid iyo asaaniidda uu ku yimid in la jamciyo markaasaa waxaa soo baxaysa cilladu meeshay ku sugan tahay saa darteed eh, sheekha la yidhaha cali bnu madiini wuxuu yidhi albaabu ida lam tujmac turuqu lam yatabayan khaطa'uhu haddii aan la jamcin duruqda xadiidka khata ah iyo markaa cilada ku sugan ma caddaato cilladu waxay caddaanaysaayo muuqanaysaa markii xadiidkan asaaniidiisao dhan la soo aruuriyo meel isugu keeno markaasaa waxaa caddaanaysa cilada markaasi ku sugan marka duruqda lagu ogaan karo waxaa ka mida yacni jamcu turuqi alxadiid xadiidka duruqdiisa in markaa la jamciyo wuxuu sheekhu raximah allahu tacaala wamaa xadiidka bicilatin ay ishtamala bicilatin cillo koobsaday ciladaasoo hamuudin ay daata hamuud u saaxiiba qarsooni aw khafaa wa khafaa yacni qarsooni u saaxiib ah mucallalun mucallal weeye mucallalkaasoo qad curifa la gartay cindahum ay cinda ahli ahlulxadiidka agtooda la gartay waa iska xashwiga culimmadu leeyihiin yani qad curifa cindahum waayo mucalla iyagunbaa markaasi yaqaana culamaa alxadii marka qad curifa in la sii sheego waxay culimmadu leeyihiin waa iska xashwi laakiin sheekhu beytku markaa ku dhammaystirayaa mucalalun mucalal baa la yidhaahdaa cindahum agtooda mucalalkaasoo qad curifa yani markaasi la gartay wuxuu sheekhu yii raximah اllahu tacaala wadu ikhtilaafi sanadin aw matn wdu ikhtilaafi sanadin ay waxadiiun saaxibu ikhtilaafin xadii u saaxiiba iskhilaaf ikhtilaafun fii sanadin aw matnin aw fii matnin xadiiu saaxiiba iskhilaaf ku sugan xagga sanadka ama matniga mudaribun kaasi mudarib baa la yidhaahdaa mudaribkaasoo kaa'inun ku sugnaaday cinda nimanka ahalka u ah agtooda halkana sheekh wuxuu inoogu sheegaya raximah ullah nooc ka mida anwaacda xadiidka noocaas waxa weeyaan waxaa loo yaqaanaa mudarib baa la yidhaahdaa almudarib xagga luqada waxaa loo yaqaanaa ikhtilaalu اlamri wa fasaadu nidaamihi shaygu yani markaa inuu sidii la rabay inuu noqon waayo nidaamkiisii ee sidii lagu yaqaanay inuu xumaado ayaa la muarib idaraba shay shaygiibaa idilaab samay bimacnaa nidaamkiisii iyo sidii lagu yaqaanay si aan ahayn buu ku yimid weeye xaggaas waa xagga luqada idiraabka xagga isilaaxa waxaa loo yaqaana mudarib alxadii alladii yarwii aw alladii yurwaa min qibali raawin waaxid aw akar cala awjuhin mukhtalifa mutasaawiya fi اlquwa laa yumkin tarjiixu baynaha aw iljamc taxriifkaasa ugu wanaagsan culimo badanna way sheegeen eh, sida sakhaawi iyo markaasi eh, suyuuiba wuxuu noqonayaa waa xadiika alxadii aladii yurwaa min qibali raawin waaxid waa xadiidka hal raawi uu soo wariyey aw akar ama waxaa soo wariyey hal raawi wax ka badan baa soo wariyey halkaa raawi ama ruwaadda faraha badanna waxay ku soo wariyeen calaa awjihin mukhtalifatin awjuh kala duwan marba sibay u soo wariyeen calaa awjihin mukhtalifa waxaa la socota mutasaawiya awjuhdaasi way siman yihiin maxay ka siman yihiin fi lquwati agga awoodda xagga awoodda way ka siman yihiin laa yumkinu tarjiixu baynaha in la kala rajaxo oo midkood mid kale laga rajaxo ma suurtoobayso aw iljamc ama in la jamciyo mar haddii jamcina suurtoobi waayey tarjiixna uu suurtoobi waayey quwadii yani markaasi yani ay lahaayeenna ay ka siman yihiin midka noocaasa waxaa loo yaqaanaa mudarib baa la yidhaahdaa meel loo qaado la garan mayo meel loo qaado la garan mayo lianna labada shay hadday markaasi iska hor yimaadaan yani imaa waa la jamciyaa wa imaa waa la kala rajaxaa marka kale tarjiixna yani ma suurtoobayo jamacna ma suurtoobayo awoodina waa ku siman yihiin mudarib baa la yidhaahdaa iddiraabkaasi mar wuxuu gelayaa sanadka marna wuxuu gelayaa matniga ayuu gelayaa mar sanadkuu gelayaa marna wuxuu gelayaa yani markaasi matniga asagoo sanadka galay tusaalayaal fara badan buu leeyahay hal tusaale haddaan ka soo qaadanno idiraab ku jira waa xadiidka shayabatnii huudun wa akhwaatuha waxaa ciraysa oo ciro ii yeeshay suuratu huud iyo huud walaalaheed nabiga yidhi sal allahu aleh wasalam yanii huud waxaa ku sugan fastaqim kamaa umirt yani aayaddaas iyo kuwa la midka ayaa markaa ciro iga soo saaray xadiikaasi awjuh kala duwan baa lagu soo wariyey awjuh kala duwan ayaa lagu soo wariyey ilaa toban weji baa lasugu khilaafay xadiikaas culamada qaar ka mida ah waxay soo wariyeen asagoo mursal ah oo taabicigii uu rafcinayo bay soo wariyeen culamada qaarkood waxay soo wariyeen asagoo mawsuul ah oo markaasi saxaabigii uu joogo qaar waxay yidhaahdeen waa min xadiii abi bakrin qaar ka mida ah waxay yidhahdeen maya waa min xadiii sacad kuwo kale waxay ahaen la waa min xadiii caaisha awjuh kala duwan ayaa markaa lasugu khilaafay lidalika imaamu daaruqutni wuxuu yidhi iyo keyrkiis ba waa xadiiun mudarib saasuu ku sheegay idiraabkaasi marka waa idiraabun fi اlisnaad idiraabun fi اlmatni isaga waxay leeyihin culimmadu tusaale fiican looma hayo tusaale saliim ah looma hayo oo wuxuu odhanayaa imaam الsakhaawi wa ama amhilaة اliطiraabi fi اlmatni aqal an yuujad miثaalu saalim tusaale saalim ah oo aan la naqdinayn in la helo waa yar tahay buu sheikhu yidhi amhiladay ku tusaaleeyaan waxaa ka mid ah mudarib fi lmatni xadiid faatima bintu qays nabigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi waxaa la weydiiyey zakada markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina fi lmaali laxaqan siwa zakaa maalka waxaa ku sugan yanii xaq aan zaka ahayn baa lagu leeyahay maalka waxaa lagu leeyahay xaq aan zaka ahayn ayib xadiidka imam tirmidi baa wariyey wuxuu soo saaray ibnu maajah lafdi kale laysa fi lmaali xaqun siwa zakaa maalka kuma sugna xaq aan zake ahayn kii horena muxuu ahaa wuxuu sugayay maalka in lagu leeyahay xaq aan zake ahayn in lagu leeyahay kana wuu nafyinayaa waxa aan zake lahayn maalka laguma leh see laisugu keenaya marka labada xadii culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen waa la jimcin karaa oo jamac baa suurtoobaya jamacuna wuxuu noqonayaa in la yidhaahdo ina fi lmaali laxaqan siwa zakaa yani maalka waxaa lagu leeyahay xaq aan zak ahayn sadaqadii baa loo jeedaa caadig ahayd sadaqadii caadiga ahayd oon zakada ahayn baa loo jeedaa xadiidkan dambe oo odhanaya laysa fi lmaali xaqun eh, siwa zaka waxaa loo jeeda xaq yani waajib ah oo aan zaka ahayn laguma leh zaka waxaan ahaynoo waajiba ah laguma leh laakiin xaq aan waajib ahayn waa lagu yeelan karaa ayib saasay culamada qaar markaasi u amciyeen culamada qaar waxay yidhaahdeen asaanidda qaarkood yani markaasi ayaa dacfi ku sugan yahay marka xagga quwada ma sinna shardiguna wuxuu ahaa labada xadiio idilaabku ka dhaxeeyo waa inay yihiin xagga quwadoodu miday simanta mar haddaysan sinnayn mudarib lama odhanayo midka xooga badan baa la qaadanaya kan kalena waa laga tegaya almuhim waa tusaale culimadu marka ay ku tusaaleeyaan yani idilaab fii matni alxadii mudaribku yani wuxuu ka mid yahay min aqsaami aciif aqsaamta xadiidka daciifka ayuu ka mid yahay sababtan waxay noqonaysaa wuxuu tusinayaa raawigii soo wariyey inuusan dabdin xadiika yani dabdiga xadiidka inuusan markaasi taam usan ahayn bay tusinaysaa ciddii soo warisay inaysan dabdin waayo hadday dabdisay ciddii soo warisay laskuma khilaafeen mar haddii lasu khilaafay oo qolaba si u sheegtay waxaa ku sugan halkaasi cadamu dabdi baa ku sugan marka wuxuu ka mid noqonayaa xadiidka mudaribka min aqsaam alxadiid adaciif ayuu markaasi soo gudagelaya wuxuu sheekhu yii raximah llahu tacaala wadu ikhtilaafi sanadin ay wa saaxib ikhtilaafin xadiid u saaxiiba iskhilaaf fii sanadin aw fii matnin iskhilaafkaasoo fii sanadin aw fii matnin ku sugan sanadka ama matniga mudaribun mudarib weeyaan mudaribkaasoo kaa'inun ahaaday cinda uhayrilfanni fanniga kuwa ahalkaa ahalka fannigan yani markaasi agtooda cinda uhayrilfanni uhayl waa tasqiiru ahlin marka wuxuu noqonayaa ahalkan fannigan ahalkiisa yar agtooda ku sugan waa tasqiiru ahlin yani taskiirkuna waxay culimadu yidhaahdaan hadda naadimku inuu uhayl ka cabiro ahal uusan ka cabirin waa min daruurati nadmi oo beytka ka jabaya hadduu yidhahdo mudaribun cinda ahli اlfanni beytkii baa jabaya si markaa beytka loo ilaaliyo waa inuu taskiiriyaa ogama jeeda marka fannigan yani ahalkiis sheekhu inuu xaqirayo ou liidayo ogama jeedo culimmada qaar waxay yidhaahdaan taskiirka axyaana waxaa loo keena litaciim baa loo keenaa iyadoo wax la weynaynayo inta shay la taskiiriyo ayaa waxaa looga jeedaaba yani asagoo la weynaynayo ayaa la taskiiriyaa waxaynu tusaale usoo qaataan beytka wa kullu unaasin sawfa tadkhulu baynahum duwayhiyatun tasfaru minha alanaamilu duwayhiya waa taskiiru daahiyatin daahiya la taskiiriyey marka waxay culimmadu yidhaahdeen duwayhiya bimacnaa waa daahiyatun caiima loo jeedaa maca annaha musaara tacdiim baa loo jeedaa marka culimada qaar waxay leeyiin axyaanan taskiirku wuxuu yimaadaa isagoo tacdiimba loo jeedu yimaadaa isagoo tacdiim loo jeedo oo fii jamiic axwaal ma ahan yani markaa inuu tusinayo taskiirku taxqiir inuu tusinayo wadu ikhtilaafi sanadin aw matnin yani midu saaxiiba iskhilaaf iskhilaafkaasoo fii sanadin aw fii matni ahaaday mudaribunkaasi mudarib weeye xadiiska mudarib baa loo yaqaanaa mudaribkaasoo kaa'inun ahaaday mid ku sugnaaday cinda uhayli lfanni fannigan ahal yarowgiisa ama ahalkiisa yar agtooda wاlmudrajaatu fi اlxadiiثi ma atat min bacضi alfaadi الruwaati اtasalat wاlmudrajaatu ay wاlalfaadu اlmudrajaatu alfaadda la dhex geliyey fi اlxadiiثi ay fii matni اlxadiiثi xadiidka matnigiisa maa alfaad weeye atat bimacnaa waqacad dhacday waxay ka dhacday min alfaadi bacdi ruwaati ruwaadda alfaadooda qaarkood xaggooda ittasalat watasalat biaakhiri alxadiii xadiidka aakhirkiisana yani markaasi way la xariirsantay halkana sheekh wuxuu inoogu sheegaya raximah ullah nooc ka mida anwaacda xadiidka waxaa loo yaqaanaa almudrajaat ama almudraj baa la yidhaahdaa idraajku xagga luqada waxaa loo yaqaanaa idraaju shay fi shay ay idaa adkhaltahu fiihi shayga markii shay la dhexgeliyo baa la dhahaa adrajtu fiihi waan dhexgeliyey marka xagga luqada waa alidkhaal ayaa idraajka la yidhaahdaa xagga isilaaxa mudrajku waa sidaa sheekhu inoogu sheegay weeyaan waa xadiidkii nebi maxamed laga wariyay calayhi الsalaatu wassalaam inay ruwaadu wax ku daraan cidda ku daraysa saxaabi ha noqoto ama cid ka hoosaysa ha noqoto taabici ama taabicu taabica ha noqoto xadiidkii nabi maxamed sal allahu alay waslam iyo hadalkiisii in wax lagu daro ba waxaa la yidhaahdaa mudraj ama idraaj ayib idraajku mar wuxuu noqonayaa sanadka oo sanadka idraajku gelayaa marna idraajku wuxuu gelayaa matniga idraajka gelaya matniga mar wuxuu ka gelayaa matniga awalkiisa mar wuxuu ka gelayaa matniga dhexdiisa marna wuxuu ka gelayaa aakhirka idraajkiioo maalan galay awalka xadiidka matniga xadiidka awalkiisa galay tusaale waxa u xadiidkii macruufka ahaa xadiiu abi hurayra asbiqu lwuduu waylun lilacqaabi min annaar waylun lilacqaabi min annaar waa xadiidka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa ka horaysa asbiqu lwuduu qoraadaas waxaa leh abu hurayra leh waa mudraj asbiqu lwuduu waa min qowli abi hurayra ku xeel dheeraada weysada weylun lilacqaabi min annaar intaa dambana waa xadiikii hadalkii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam marka waxa laohanaya mudrajun fi lmatni weliba fii awali matni wuu noqonaya isagoo dhex dhacay sanadka xadiika dhexdiisa wuxuu noqonayaa matniga dhexdiisa xadiidka caaisha fi saxiixayn caaisha radi allahu canha waxay tihi kaana nabiyu sal allah alay wasalam yataxanau fii haari xiraa nebigu wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam mid ku cibaadaysta haaru xiraa waxaa fasiray marka zuhri taxamudkii uu fasiray wuxuu yidhi wataxanuhu attacabudu allayaali dawaat alcadad taxanu waxaa la yidhaahdaa cibaadaysi maalmo dhowr maalmood in la cibaadaysto ayaa waxaa la yidhaahdaa yani habeenno dhowra in la cibaadaysto baa taxanudka la yidhaahdaa marka taxanudkii buu fasiray taxanudkaas marka hadalkaasi attacabudu allayaali dawaati alcadad waa min qowli zuhri oo kamida mida ruwaadda xadiidka ayaa wuxuu fasiray kelmaddii wuxuuna dhex dhacay sanad xadiidka dhexdiisuu dhacay marka wuxuu noqonaya idraajun fii wasati almatni buu noqonayaa idraajun fii aakhir matni wuxuu noqonayaa xadiidka lilcabdi اlmamluki اlmuslix ajraan wاladii nafsii biyadihi lowla اljihaadu fii sabiili اllah wabiru ummii laaxbabtu an amuuta wa ana mamluuk nabigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi yani addoonku wuxuu leeyahay addoonka muslixa ah laba ajar buu leeyahay wاladii nafsii biyadih waxaan ku dhaaranayaa allaha naftaydu gacantii ay ku sugan tahay oo ku jirtee lowla aljihaadu fii sabiili illaah waxaad jiri lahayn jihaad wabiru biru ummii iyo hooyada inaan baari u noqdo la axbabtu an amuuta wa ana mamluuk waxaan jeclaan lahaa inaan dhinto anoo addoon ah intaa dambe oo waladii nafsii biyadihi waa min qawli abi hurayra min qowli abi hurayra idraajka sanadka dhacaya waxaa ka mida ah, tusaalayaal fara badan buu leeyahay aqsaamna waa leeyahay ilaa shan qaybood waxaa ka mid a ah, maalan sanadkoo idraajku dhex dhacay ninbaa wuxuu hayaa xadii yani laba xadii oo mid kasta sanad gaara uu leeyahay maalan xadiikii bunaya alislaamu calaa hamsin sanad buu leehay xadii inama alacmaalu biniyaatna sanad buu leehay ninbaa marka wuxuu ka warinaya sheekhii labadaa xadii buu ka warinaya adii inama alacmaalu biniyaat iyo xadii bunay ilam buu ka warinaya heekhu labada xadii mid kasta sanad buu ku wariyey sheekhu ardaygii marka wuxuu samaynaya labadii xadiiba hal sanad buu isugu geynaya marka labada xadii mid ka mida sanadkiisii wuu joogaa laakiin xadii kale mudaraj ah oo xadii kale sanad usan lahayn la saaray marka wuxuu noqonaya idraajun fi sanad buu noqonaya waxaa ka mid ah idraajun fi sanad tusaalayaasha muxadikii maala inuu sanad sheego sanad buu sheegay sanadkii markuu sheegay intuusan gaarin matnigii ayaa wuxuu iska odhanayaa oraax oraadaasa qaar waxay moodaya inay xadiita markaasay xadii ahaan u warinayaan sida xadiika ibnu maaja uu wariyey shariik ibnu cabdilaahi alqaadi ayaa xadii arday u sheegayey xadii ayuu arday u sheegayey markuu sanadkii sheegay ayuu aamusay si markaas u qoro ardaydii ama mustamligii ninkii ardada markaa sii gaarsiinaysu u qoro ayuu aamusay intuu aamusnaa waxaa soo galay nin la yidhaahdo yani markaa haabit ibnu muusa alcaabid nin caabid ah oo haabit ibnu muusa la odhan jiray baa soo galay ardayda marka waxay qorayaan hadalkii uu sheekhu sanadkii u yeeriyey bay ardaydu qorayaan intuu sheekhu eegay ninkiiba wuxuu yidhi eh, man kaurat salaatuhu bileyl xasuna wajhuhu binahaar qofka habeenkii salaadiisu ay badato habeenkii in badan tukada yani maalintii wejigiisaa weji wanaagsan noqda yani weji qurxoon buu maalintii yeeshaa aabitkii soo galay marka wuxuu mooday sanadkii la sheegayey inuu yahay xadiikii sukan inuu yahay buu mooday matnigii kan inuu yahy markaasuu qortay markaasuu warin jiray intuu sanadkii sheego baa wuxuu odhan jiray man kaurat salaatuhu bileyl xasuna wajhu binahaar sheekha sanadku markuu sheegayna hadalkaa wuxuu isaga yidhi ninkaas soo galay buu markaasi ayuu ka warramayey lama gaarin weli matnigii oo ardaydii baa qoranaya sanadkii intaas marka yanii ayuu ku darsaday aabit marka wuu warin jiray xadiid ahaan buu warin jiray xadiidka maqsuudkuna sheekhu kaasi ma ahayne inuu ardada dib ooga sheego ayuu doonayo intaa marka ardadu ay qortaan buu doonayey marka min anwaaci idraaji fi lmatni ayuu soo gudagelayaa min anwaac idraaji fi lisnaad ayuu soo gudagelayaa seeba haddaba lagu garanaya xadiidku inuu mudraj yahay oo oraahdan ama hadalkan la sheegay inuusan ka mid ahayn xadiidka maxaa lagu ogaan karaa waxaa lagu ogaadaa inayba mustaxiil tahay hadalka nebi maxamed sal la alay slam inuu yidhaahdo sida xadiikii ahaa hadalka haddaan soo sheegnay waladii nafsii biyadihi lowla ljihaadu fii sabiili illahi wabiru ummii la axbabtu an amuuta wa ana mamluuk waa mustaxiil nebigu hadalka inuu yidhaahdo calayhi salaatu wasalaam waxayna mustaxiil ku noqonaysaa awalan inuu tamaniyo inuu addoon noqdo nebi baa ilahay ka dhigay rasuul ah marka waa ashraf lmaqaamaat buu ilaahay gaarsiiyey inuu marka tamaniyo addoonnimo waa mustaxiil midda labaad hadalka ah yani marka wa biru ummii hooyada inaan baari u noqdo nebigu hooyadii waxay dhimatay calayhi salaatu wasalaam wahuwa ifl isagoo yar bay dhimatay marka inuu baari u noqdo xilligaas yani markaas waxa weeyaan waa midaan markaa suurtagal ahayn marka waxyaaba lagu garta waxaa ka mida ah inay mustaxiil tahay in nebi maxamed loo tiriyo hadalkan calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mida ah waxyaaba lagu garto yani idraajka inuu tasriixiyo saxaabigu inuusan oraahdaas nebi maxamed ka maqal calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah ruwaadda qaarkood inay caddeeyaan oo ay kala soocaan hadalkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo wixii lagu daray oo dheeraadka ahaa kadalika inay a'immadu a'immada markaasi cilmulxadiidka macruufa ku ah inay caddeeyaan in markaasi hadalkaasi uu yahay mudraj xukumkiisu wuxuu noqonaya idraajku midaan banaanayn buu noqonaya xaaraan buu noqonaya xaaraam ayuu noqonayaa waana biijmaaci almuxadiiin oo arrinay ku ijmaacsan yihiin muxadiiintu waxaa laga soo reebaya culimmadu sheegeen wixii markaasi ariib lagu fasirayo wixii hariib lagu fasirayo isagu waa laga soo reebayaa sida hadalkan soo marnay yani altaxanu wa atacabudu allayaali dawaati alcadad tafsiirkaasi waa tafsiir zuhri uu taxanu ku fasirayo waa maqbuul kaasoo kale basi kuma sugnaa laakiin kaasoo kale waxaan ahayn yani wuxuu noqonayaa midaan bannaanayn ayuu noqonayaa wuxuu sheekhu yii raximah اllahu tacaala wlmudrajaatu ay walalfaadu اlmudrajaatu alfaadda la dhex geliyey fi lxadiii ay fii matni اlxadiii xadiidka matnigiisa ama sanadkiisaba waxyaala la dhex geliyey maa alfaad weeye atad timid ama dhacday min bacdi alfaad ruwaat waxaa ku sugan taqdiim iyo tahiir sida ay culimadu baraarujiyeen waxay noqonaysaa min alfaadi bacdi ruwaat yani mudarajaadka ku sugan matniga xadiidka maa alfaad weeye ata timid bimacnaa waqacad dhacday min alfaadi bacdi ruwaati ruwaadda qaarkood alfaadooda xaggooda ayay ka dhacday watasalat biaakhir alxadiid alfaadaasi ka dhacday ruwaadda qaarkood watasalat biaakhiri alxadii xadiika aakhirkiisay la socotaa yani xadiidka aakhirkiisay la socotaa ama waxay la socotaa fii wasat alxadii ama fii awal alxadii watasalat biاlxadiii xadiidkana muttasil bay yani la tahay ima fii awalihi wa ima fii aakhirihi wa ima fii wasatihi halkaa inoo joogo wallah